alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamedi wعlى ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku jiray kitaabkii tacdiim اlcilmi wuxuu sheekhu yidhi walaa takun shaaba اlbadani ashyaba اlhima ha noqonin mid jidhkiisu dhallin yar yahay haddana xagga himadda iyo niyada ka gaboobay yani waxaa loo jeedaa daciifay ka ciroobay waxaa laga tilmaamayaa inuu daciifaa laga tilmaamaya oo himmaddu ay daciif tahay ee niyadu waa inay noqotaa mid qawi ah waa inay xoog yeelata niyadu fa ina himmata asaadiqi laa tashiibu ruuxa runta sheegaya niyadiisu ma cirowdo bimacnaa si kastuu u weynaado niyadiisu xoog bay leedahoo sidii wax dhallin yaroo kaley ka dhigantay kaana abulwafaa'i ibnu caqiilin axadu adkiyaa'i alcaalami min fuqahaa'i alxanaabila wuxuu ahaan jiray sheikhii la odhan jiray abulwafaa ibnu caqiil waxaanuu ahaa jumlo muctarida abuu keenayoo axadu adkiyaa'i alcaalam caalamka kuwooda dadka maskaxda badan ee caalamka jira ayuu ka mid ahaa oo waa daka iyo maskax badnaa min fuqahaai alxanaabila culammada xanaabilada fuqahadoodii ayuu ka mid ahaa kaanada khabarkeedu wuxuu noqonayaa yunshidu jumladaasuu noqonaya wuxuu ahaa mid ku geeraara wahuwa fi amaaniin isagoo siddeetan jir ku sugan da'da siddeetan jir ku sugan oo sannaddii siddeetanaad jooga ayuu wuxuu odhan jiray maa shaaba casmii walaa xasmii walaa khuluqii walaa walaa'ii walaa diinii walaa karamii wainama actaada shacrii hayra sibqatihi washaybu fi shacri hayru shaybi fi lhimami waa baxru basiid weeyi buxuurta shicriga baxru basiid ayuu noqonaya wuxuu uhi maa shaaba casmii ma ciroobin niyadaydu ma ciroobin go'aanka aan wax go'aansanayee niyeynayaa mid cirowday oo daciiftay ma aha jidhkaygu ha walaa xasmii go'aankayguna ma ciroobin walaa khuluqii dabeecaddaydii iyo akhlaaqdayduna ma ciroobin walaa walaa'ii yacni walaagaygiiyo jacaylkayguna ma ciroobin walaa diinii diintaydii ma ciroobin yacni wuxuu u jeedaa tadayunkayga aan ka diin yeelanaya ee diinta ku dhaqmaya ku camalfalaya walaa karamii deeqdaydina ma ciroobin bimacnaa akhlaaqdii iyo tadayunkii iyo casmigii iyo go'aankii iyo niyadii qawi weeyo si aan dhallin yar oo kale ka dhigan tahay wax isbedelo oo daciiftinimo oo ku dhacay ma jiro wainama actaada ictaada shacrii hayra sibqatihi ee waxa beddel qaatay oo keliya ictaada waa bedel qaatay weeye min alciwad baa laga keenay ictiyaad waxaa bedel qaatay shacrii timahaygu waxay beddel qaateen oo ku beddesheen hayra sibqatihi midabkoodii midab aan ahayn halkay ka madoobaayeen ayuunbay caddaan isu beddeleen oo madowgii timuhu ay madoobaayeen bay waxay ku beddesheen inay caddaadaan inta isbeddeshay waa intaas washaybu fi shacri hayru shaybi fi lhimami cirowga timaha ku dhacaana waa ka duwan tahay xagga niyada iyo hanka ruuxu inuu markaa ciroobo waa ka duwanti yacnii ruuxa hankiisi iyo niyadiisii baa ciroobay waxaa laga tilmaamayaa waa daciifeen waa taag darreeyeen baa looga jeedaa marka hadda cirada wuxuu uga jeedaa yacni dacfi maadaama la yaqaanay ruuxu markuu gaboobo xoogaa inuu daciifo oo nowcan maa awooddiisii uu gaboo taag darreeyo oo nuqsaani ay ku dhacdo xagga awoodda taas oo kale ayaa isagana uu ka tilmaamayaa in yacnii cirada uga jeedaan marka niyadii ma ciroobin wuxuu uga jeedaa ma daciifin soomaalida lafteedu cirada markay sheegayaan waxay yidhaahdaan ciradu waa saddex waa kor ku ciroole iyo kub ku ciroole iyo kal ku ciroole yidhahdaan kal ku ciroole bimacnaa uurku cirro ku leeyahay kasha waxaa loo jeedaa laabtii ama baatinka hoose ayaa loo jeedaa kubku ciroolena waxaa loo jeedaa addimadu cirro ku leeyihi xaaddaa cirrowdayna muraadka looga jeeda maaha markay sheegayaan waxay yidhaahdaan kal ku ciroole waa ninka cilmiga leh oo xagga kasha ayuu ka cirooboo waa kaa da'weyn yahay waxaanad ogayn buu og yahay marka wuxuu ka dhigan yahay sidii ruux adiga kaa weyn uurkuu ka ciroobay iyagu muraadkay uga jeedaan taag darro maahee waxay uga jeedaan inuu markaa fac weyn yahay ayaa looga jeedaa taa ay sheegayaanoo kaleo kalku ciroolaha ah waxaa shabbahda hadalka laga soo wariyey cabbaas ibnu cabdilmualib baaxisiinta qaarkood waxaabay tilmaamay inay ka asaxday oo sanad saxiixa kaga soo aroortay cabbaas ibnu cabdilmualib waa nebiga adeerkii ruma cabbaas baa waxa la weydiiyey adiga iyo nebiga kiinee weyn ma adaa ka weyn markaasaa cabbaas wuxuu ku jawaabay huwa akbaru minii wa wulidtu qablahu waa hadal xikmad ah isagaa iga weyn buu yidhi anna waa ka horraan dhasha waxaa la yidhahdaa laba sano ayuu dhalashada ka horreeyey cabbaas nebiga sala allahu alayh wasalam isagaa iga weyn markuu leeyahay waa ixtiraam buu uga jeedaayo wuxuu ka tilmaamayaa maadaama uu isagu nebi ilaahay yahay oo waxaanan ogaynuu isagu og yahay dee xaqiiqatan waa iga weyn yahay laakiin anigu waa ka horaan dhashay huwa akbaru minii wawulidtu qablahu markaa soomaalidu waxay yidhaahdaan kalku waa kaa cilmiga leh kubku waa ninka dhulka mara ee dalmarka ah oo waddanno badan buu maray iyo dhul badan buu arkay wuxuu ka dhigan yahay cagta siduu u daaliyey oo dhul badan uu u maray ya yacnii ruux markaa kubka ka ciroobay bimacnaa addimada ka ciroobay xagga addimaduu kaaga da'wen yahi midna waa kor ku ciroole oo yacnii labadaa midna ma aha dhul badanna ma marin cilmina ma leh laakiin dusha ayuu ka caddaaday taa isaga waxbay ka yidhahdaan almuhim wuxuu idhi washaybu fi shacri hayru shaybi fi lhimami hadda isagu shaybka wuxuu uga jeedaa xaggii dacfiga ayuu uga jeedaa oo niyadii ma daciif buu ka tilmaamaya almacqid araabic baabka afraad ee abwaabta loo guntay tacdiimu lcilmiga ka midka ahi sarfu lhimmati fiihi ila cilmi alqur'aani waasunnah waa in himmadda iyo niyada loo leexiyaa in qur'aanka iyo sunnada loo aqoon yeesho oo la barto faina kula cilmin naaficin maraduhu ila kalaami اllahi wa kalaami rasuulihi sala allahu alayh wasalam cilmi kasta oo wax taraya oo wax anfacaya halka loo celinayaa waa hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu alayhi wasalam cilmigii naafici labadaasuu u noqonayaa oo lagala soo baxay wa baaqi alculuumi ima khaadimun lahuma cilmiyada labadaa ka soo hadhay waa cilmiga qur'aankiiyo cilmiga sunnadee imaa khaadimun lahuma ama labadoodu u khidmaynaya oo u shaqaynaya oo loo adeegsanaya oo waa min culuumi alwasaa'il fayu'khadu minhu maa tataxaqaqu bihi alkhidma waxaa laga qaadanayaa waxa shaqadaasi ku xaqiiqoobayso oo ku dhaboobayso ayaa laga qaadanaya bimacnaa waxa loo adeegsan karayo kitaabkiiyo sunnada in la fahmo oo la aqoonsado oo la garto ayaa laga dhimbiil qaadanayaa cilmiyadaas sallaan bay u tahay kitaabkiiyo sunnadii u yihiin waa lagu gaadhaya aw ajnabiyun canhuma ama labadoodaba ajnabi buu ka yahay oo waa ka fog yahayo cilmigii kitaabkiiyo sunnadana ma aha cilmigii kitaabkiiyo sunnadana uma khidmaynayaan oo uma shaqaynayaan oo qaar loo adeegsanaya ma aha falaa yaduru ljahlu bihi waxba dhibi maayo waxba yeeli maayo garasho waaga la garan waayaa fa ila alqur'aani wasunnati yarjicu alcilmu kulluh qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam waa axaadiista nebige sala allahu alayh wasalam yarjicu alcilmu kulluh cilmiga dhammaantii uu u noqonayaa qur'aankiiyo sunnada cilmiga dhammaantii u noqonaya wa bihimaa umira anabiyu sala allahu calayhi wasalam labadaasaana nebiga la amray sala allahu calayhi wasalam qur'aankiiyo sunnada inuu yaga qabsado ayaa markaa la amray kama qaala tacaala fastamsik bialadii uuxiya ilayk qabso oo ku dheg tamasak iyo istamsik waa isla macne laakiin way kala xeel dheer yihiin oo isku macno ha ahaadeena way kala xuruuf badan yihiin waana tay culammadu yidhaahdaan ziyaadatu lmabna ziyaadatun fi lmacna labada kelmadood hadday isku macno yihiin kala badnaanshaha xuruufta ay kala badan yihiin baa ta xuruufta badani ay keensanaysaa inay iyadu macno badan tahay oo macnaheedu dheeraad leeyahay tamasak iyo istamsik kee xuruf badan istamsik baa xuruf badan maxay noqonaysaa qabso oo ku dheg bay noqonaysaa shaygii waa qabsaday iyo waa ku dhegay soo ma kale xel dheeraa ya ku dhego ku yato ya fastamsik bialadii uuxiya ilayk qabso oo ku dheg kii lagu waxyooday innaka calaa siraaطin mustaqiim innaka adigu calaa siraaطin mustaqiim waxaad ku sugan tahay waddo toosan ama dhabba toosan baad ku sugan tahay tubtii toosnayd baad ku sugan tahay waa siraat mustaqiimka wahal uuxiya ilaa abilqaasimi salى اllahu عalayh wasalama shayءun siwa alqur'aani miyaa loo waxyooday nebiga sala allahu calayhi wasalam shay qur'aankiiyo sunnada aan ahayn miyaa loo waxyooday maya abilqaasim waxaa loo jeedaa nebiga sala allahu calayhi wasalam baa loo jeedaa oo waa kunyadii nebiga kunyada waxaa la yidhaahdaa abuu fulaan ama ummu fulaan marka la yidhaahdo yacni ayaa waxaa la yidhaahdaa kunyo hebel aabbihii ya ama hebel hooyadii ama heblaaye aabbaheed ama heblaaye hooyadeed tacbiirka noocaas oo kale ah ayaa carabtu waxay yidhahdaan kunniyay yidhaahdaan ixtiraamkana markay isqadarinayaan caadada carabtu waxay ahayd in magaca ruuxa aan loogu yeedhine kunniyadiisa loogu yeedho oo lagu yidhahdo yaa abaa fulaan ya umma fulaan inay saa yidhaahdaan baa caadadoodu ahayd ha yeeshee soomaalidu waxay u yaqaaniin in hebel aabbihii loogu yeedho nuqsaanoo kale u yaqaaniin caadaadkii bay halkaa kala duwan odayaasha qaarkood haddaad tidhaahdo waa hebel aabbihii anigaad inaan yar igu igu sheegaysaayoo igu tacriifinaysa intaad hebel baranaysa maad anigay barata saasoo kale yidhahdaan way ka xanaaqaan inan kan yare mar dambe dhashay in isaga lagu garto oo isaga lagu sheegay dhibsadaan laakiin carabtu ixtiraam bay u yaqaaneen sharcigu laakiin waa taqriiriyey caadadaas oo dee sunno islaamiya iska noqotay markii dambe oo nebiga sala allahu alayh wasalam yacnii kunyuu yeeshay oo kunyadiisu abulqaasim bay ahayd saxaabaduna kunyooyin bay yeesheen waa ti caaisha ay ku tidhi nebiga sala allahu alayh wasalam dumarkaaga kaleba kunyooyin bay leeyihiin anigu kunyo maxaan u yeelan waayo dee inankaaga cabdullaahi isku kunye waxay u jeedaa inaan iyadu dhashay ma jirtee inankay habaryarka u ahaydee walaasheed ay dhashay asmaa ay dhashay cabdullaahi bnu zubayr marka ummu cabdillaahi saasaa loo yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam xataa aan waxba dhalin ayuu kunyo u yeelay sida xadiiska caaishaba sheegaayo sida markaa inankii yaraa ee sabiga ahaa nebigu uu ku yidhi ya abaa cumayr maa facala nuqayr waa inan yar oo sabi ahoo shimbir yaroo nuqayr la yidhaahdo ku ciyaari jirin waa inan yaroo iska ciyaaraya da' wax la dhalaba ma gaadhin nebigu wuxuu ku yidhi yaa abaa cumayr cumayr aabbihiiow nebigaa ku odhanaya sala allahu aleyh wasalam bukhaari waa ka xadiidkaa usoo soo qaataa cidaan ubad lahayn inay kunyo samaysataa inay mashruuc tahay baab noocaasa ayuu guntaa yaa abaa cumayr maa facala nuqayr markaa nebiga sala allahu alayhi wasalam waxa loo waxyooday wuxuu ahaa qur'aankiiyo sunnada ayuu ahaa oo sida qur'aanku waxyi u yahay ayaa sunnada nebiguna sala allahu alayh wasalam ay u tahay waxyi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa siduu allahba uu yidhi nebigu kuma hadlaayo hawo hadal hawo ka soo fulay iyo jacaylkiisa uu iska jecel yahay ka yimi iskagama hadlayo wuxuu ku hadlayaa wuxuu ahaaday oo qura waxyi loo waxyooday ayuu ahaaday marka sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam waa waxyi sida qur'aanku waxyi u yahay sheekhu waxau inoo tilmaamayaa cilmiga markuu ruuxu baranaayo waa inuu laba cilmi aada ugu dadaalaa labadaa cilmi waa maxay waa cilmiga qur'aanka iyo cilmiga sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam labadaa waa in aada loogu dadaalaa culumta waxaa loo qaybiyaa wasaa'il iyo maqaasid ama khaayaat culumta qaarkood waa wasiilooyin wasiila waa maxay wasiila waa waddo cilmiyadii maqsuudka ahay ee daat ahaantooda loo rabay waa waddo lagu gaadhayo ku gaadhsiinaysa culumtaa wasaa'isha ah culuumulaalana waa la yidhaahdaa waxaa soo gelaya carabiyada inuu ruuxi barto luqadii carbeed mawaadkeedii barto oo kelimaadka carabigaa ah, macnahooda haddaanu garanayn qur'aankii iyo sunnadii fahmi maayo macaanida kelimaadka carabigu ama mawaaddu lugawiya alcarabiya ay leedahay haddaanu garan ma garanaayo ma fahmaayo qur'aanka iyo sunnada waxyaalaha kale culumta wasaa'isha soo gelaya waxaa ka mida cilmiga naxwaha cilmiga sarfiga cilmiga balaagada cilmiga usuul fiqiga cilmiga culuum musalaxa iyo ashyaada la midka ah. dhammaan ashyaadaasi waa culuum lwasaa'il waa cilmi waddo u ah ama sallaan u ah cilmigii shareecada qur'aankii iyo sunnadii in la fahmo bay waddo u yihiin waayo qur'aanki iyo xadiiska nebigu luqo carbeed bay ku yimaadeen luqadii carbeed haddaan la baran hadday qawaaciddeedii tahay iyo hadday mawaadkeedii tahay kelimaadkeedu macnahay sheegayaan dee qur'aankii iyo xadiiskii lama fahmayo si qur'aanka iyo xadiiska loo fahmo waa in culumtii carabiyada la bartaa xataa culammadii maxay baran jireen waxay baran jireen aladab alcarabi suugaanta carbeed bay baran jireen af soomaaligu siduu markaa suugaan u leeyahay ama af waliba suugaan u leeyahay ayaa afka carbeedna wuxuu u leeyahay suugaan buu leeyahay suugaantii carabiga waxaa loo baranayaa hadday gabayadeedii tahay iyo haddii marka ay mahmaahiyadeedii tahay iyo ashyaada kaleba waxaa loo baranayaa si qur'aankii iyo xadiidkii nebiga sala allahu alayh wasalam loo fahmo nazla bihi aruuxu alamiin cala qalbika litakuna min almundiriin bilisaani carabiyin mubiin wuxuu kaloo allah yidhi inaa jacalnaahu qur'aana carabiya lacalakum tacqiluun qur'aanka waxaannu ka yeelnay qur'aan carabi ah oo luqo iyo af carbeed ku yimi waxaanu sidaa uga yeelnay si aa u fahantaan oo u weelaysaan marka ruuxii luqada carabiga aan garanaynini dee ma fahmaayo ma weelaynayo qur'aankiiyo sunnadii imaamu shaafici raximahu llah waa kii yidhi waxaan bartay buu yidhi suugaanta carbeed baan bartay oo diraaseeyey waxaan baranayay labaatan sano labaatankaas sano waxaan suugaanta carabiga u baranaayey liakhduma alfiqha si aan fiqiga ugu khidmeeyo ugu shaqeeyo ayaan labaatankaas sano suugaanta carabiga u baranayay saas aawadeed gabayo aada u fara badan ayuu bartay asmaci cabdulmalik ibnu qurayb markuu shaafici la kulmay isagoo shaafici ka da'weynaa ayuu wuxuu la yaabay siduu gabayada shaafici u hayo markaasaa wuxuu yidhi inan yaroo lix iyo toban jir ah oo quraysh ka dhashay ayaan gabayadii qabiilada huday la yidhaahdaa tirisay aan ka qoray inankaa uu sheegaya lix iyo toban jirka ah ee qabiiladaa gabayadooda dhammaan uu ka qoray shaafici buu ahaa maxamed ibnu idriis ashaafici waxaasoo dhan muxuu isugu hawlayey wuxuu isugu hawlayey liakhduma alfiqha ayuu yidhi waa si aan fiqiga ugu khidmeeyo ugu shaqeeyo marka nebiga ilaahay wuxuu amray inuu qabsado ka loo waxyooday ka loo waxyoodayna qur'aankiiyo sunnadu ahaa sidaa nebiga loo amra innaguna aynu u farsoonnaho laynoo amray oo amarka nebiga la siiyeyoo la amray innagana waa layn amray laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinku sugnaatay ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay amar kaleoo sariixa ah, oo siiqo caam ah odhaha caama ah, laynagula khitaabayaana waa jiraa oo allah wuxuu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa qaliila ma tadakkaruun raaca kii laydiin soo dejiyey oo xagga rabbi laydinka soo rogay kaa raaca kaa laynoo soo dejiyey waa maxay waa qur'aankiiyo xadiiska weeye labada mid waliba waa munazal oo waa la soo dejiyey sida qur'aanku munazal u yahay ba xadiiska nebiguna munazal u yahay sala allahu alayh wasalam walaa tatabicuu min duunihi wliyaa marka culumta haayadii waa maxay ila weynaga nidhi culumtii waxay u qaybsantaa wasaa'il iyo maqaasid ama wasaa'il iyo haayaat culumta haayadii waa qur'aankiiyo sunnada in la barto waxaa saddexaynaya qur'aankiiyo sunnada waxa lagala baxay iyaguna maqaasiday ka mid yihiin hadday tahay fiqhi camali ah iyo hadday tahay fiqhi ictiqaadi ah caqiidada saxda ah ee ahlusunna waljamaaca ay ictiqaadsan yihiin waxaa lagala soo baxay kitaabkiiyo sunnadaa lagala soo baxay marka culumta maqaasiday gelaysaa ee wasaa'isha geli mayso fiqhiga camaliga ah shaygii qaladkiisu caddaaday mooye inta kalena waxay gelaysaa culumta gaayaday gelaysa marka culumta ghaayada ama maqaasidda ah ee maqsuud bidaatihi noqonaysaa waa alqur'aan waasunna waalfiqhu lmustanbadu minhumaa iyo fiqiga laga istimbaaday labadooda hadduu fiqhu lakbar yahay iyo hadduu fiqhu lasqar yahay mid walba wixii intaa ka soo hadhay waxay noqonayaan hadday shareeco ku alqaan leeyihiin cilmi u khidmaynaya kitaabkiiyo sunnada hadduu u khidmayn waayo yagiina noqon waayo wuxuu noqonayaa ajnebiya waa cilmi kaleo ka duwan oo aan calaaqa la lahayn sida culumta tajriibiga ah ee dadku ay bartaan ee maaddiga ah hadday tahay cilmiga dhakhtarnimada hadday tahay cilmiga injineernimada waa culuum ajnabi ka ah kitaabkiiyo sunnado cilmiye u shaqaynaya u khidmaynaya kitaabkiiyo sunnadii maaha marka cilmigii ajnabi ka ah ruuxu inuu garan waayaa waxba yeeli mayso ee waxay noqonaysaa mimaa yanfacu cilmuhu walaa yaduru ljahlu bihi waa wax cilmigiisu haddii la ogaado wax anfacaya laakiin haddii la garan waayo garasho waaga uu garan waayo ruuxa inay waxba yeelayn ha yeeshee culumta maadiga laftooda ee naafica ah ee wax taraya ee ummaddu u baahan tahay ee dhibi ay uga imanayso hadday garan waayaan culumtu waxay yidhaahdaan min bay noqonayaanoo ummadda si guud in cid garanaysa laga helo haba yaraadaanbe waxay noqonaysaa mid waajib ah waa faral ummadda si guud u saaran oo cid ku filani hadday ku kacdo dembigu ka dhacayo dadka kale oo masalan haddii la waayo cilmigii dhakhtarnimada wax garanaya haddii muslimiintii laga waayo dhibaataa uga imanaysa waa cilmi ay u baahan yihiin marka cid ka mida waa inay garataa culumta kale ee wax anfacayaana waa saasoo kale wax kasta oo naafica oo ummaddu u baahan tahay cid ka midii inay barato waxay noqonaysaa mid lagama maarmaanay noqonaysa laakiin shakhsigii mucayanka ahaa iyadoo cid kale ku kacday inuu isagu garan waayaa lama odhanayo darar bay kuu keenaysaa la odhan maayo sheekhu waxau uhi raximah ullah waman jacala cilmahu alqur'aana wasunnata kaana mutabican hayra mubtadic kii ka yeela cilmigiisa alqur'aana wasunnata qur'aankiiyo sunnada kii ka yeela oo qur'aankiiyo sunnadii u aqoon yeesha oo cilmigii qur'aanka iyo cilmigii sunnada mid yaqaana noqda kaana muttabican hayra mubtadic wuxuu noqonayaa mid muttabic ahoo yacni raacay sharcigii hayra mubtadicin midaan waxba bidcaysan buu noqonaya oo bidco lama imanin ee itibaac buu la yimi oo sharcigii baa siday ahayd uu raacay wa naala min alcilmi awfarah wuxuuna ka gaadhayaa xagga cilmiga kii ugu kaamilka badnaa ee ugu dhammaystiranka badnaa ayuu gaadhaya qaala bnu mascuudin radia allaahu canh cabdullaahi bn mascuud waxau uhi ilahay raalliha ka noqdee man araada alcilma falyusawir alqur'aan man araada alcilma kii doono cilmiga cilmi ruuxii doonayaa falyusawir alqur'aana qur'aanka ha baadho taswiirku waxa weeye waa baxsi iyo baadhitaan la baadho oo loo fiirsado marka ruuxii cilmi doonaya qur'aanka ha baadho qur'aanka ha ka doono fa inna fiihi cilma alwaliina waalaakhiriin waayo qur'aanka waxa ku sugan cilmigii dadkii hore iyo cilmiga dadka dambe ayaa dhammaantoodba ku sugan yahay cilmigii hore iyo cilmigii dambe oo qur'aanku ku jiraa wa qaala masruuqun masruuq ibnu اljdac alwaadici waxa uu yidhi taabiciga la yidhaahdaa cabdullahi mascuud waa macruufo wuxuu ka mid yahay culammadii saxaabadu ka mid ahaa raggii qur'aanka ku sheegnaa cilmigana ku sheegnaa ayuu ka mid ahaa waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam calaykum biqiraa'ati ibni ummi cabdin qiraa'ada ibni ummi cabdi laazima ibnu ummi cabdi waxaa loo jeedaa cabdullahi bn mascuud wuxuu u nisbeeyey nebigu sala allahu alayh wasalam hooyadii cabdullaahi hooyadii buu nisbeeyey ibnu ummi cabdi waxay ka dhigan tahay waa ina heblaayo soomaalidu waxay u yaqaaneen qaarkood ina heblaayo in la yidhahda inay ceeb tahay war wax ceeboo ku jiraa ma jiro wax ceeba oo ku jiraa ma jiro nebigu sala allahu alayh wasalam waa kaa yidhi calaykum biqiraa'ati bni ummi cabdin marka ceebi kuma sugna marka qur'aankii inuu ku sheegan yahay oo aad iyo aad qur'aanka u yaqaanaa laga qaadanayo culumta kalena aada iyo aad buu ugu fiicnaa qur'aanka hadday qiraa'adiisa tahay iyo hadday tafsiirkiisa tahay mid walba waa ku sheegna masruuq waa taabici wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam waa noolaa isagoo muumina ayuu noolaa oo nebigoo jooga ayuu islaamay ha yeeshee nebiga lama kulmin mukhadaran baa la yidhaahdaa kaas oo kale kii wakhtigii nebiga joogay isagoo muumina laakiin nebigii aan la kulmin waxay culammadu u yaqaaniin mukhadram waxaanu noqonayaa dabaqadda taabiciinta ugu horraysa ayuu noqonaya waa masruuq ibnu ajdac alwaadici qabiilka waadica la yidhaahdo ayuu ka dhashay waadica waa qabiilkii sheekh muqbil ka dhashay waa qabiilo qadiim ah waxaa laga yaabaa dadka qaar inay moodaan qabiilo waa dambe timi inay tahay waa qabiilo qadiim ah masruuq ibnu ajdac alwaadici waa miwaadicah siddeed ama sagaal baanu masruuq ka tirsadaa waadica wakhtigii nebigana waa kaa joogay marka waa qabiilo qadiima wuxuu idhi masruuq raximah اllah ma nas'lu asxaaba muxamadin salى اllahu alayh waslm can shayin ila cilmuhu fi lqur'aan wuxuu idhi ma weydiinno saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam shay ma su'aallo oo ma weydiinno ilaa cilmuhu fi lqur'aan inuu cilmigiisu qur'aanka ku sugan yahay mooyaane shay kastooo saxaabada aanu weydiinnaa qur'aankay ka soo saari jireen baa macnuhu dhacaya ila ana cilmanaa yaqsuru canhu istinaagu waa inqiaac ha yeeshee cilmiga yaga ayaa ka gaabtay oo ashyaada qaarkood sidaasaannu annagu u garan weynay sida qur'aanka looga soo siibayo oo loogala soo baxayo ee saxaabadu wixii la weyddiiyeba qur'aankuunbay ka soo siibi jireen laakiin annaga cilmiga yagaa ka gaabtay sidaasaannu ashyaada qaarkood noogu muuqan weyday oo qur'aankii uga garaweyne wayunsabu libni cabbaasin radia allaahu canhuma annahu kaana yunshidu waxaa loo nisbeeyey cabdullaahi bnu cabbaas radia allaahu canhuma ilaahay raalliha ka noqda cabdullaahi iyo aabbihii cabbaas ahe annahu kaana yunshidu inuu ahaa mid ku geeraara jamiicu alcilmi fi lqur'aani laakin taqaasaru canhu afhaamu alrijaali wa baxru waafir wuxuu yidhi jamiicu lcilmi cilmiga dhammaantii fi lqur'aani qur'aanku ku sugan yahay laakiin taqaasaru canhu afhaamu rijaali ay tataqaasaru waa min baabi xadfi ixda taa'ayni labadii taa'ood midkood baa la xadfay ha yeeshee waxa ka gaabatay fahammadii ragga ayaa ka gaabtay oo garan waayey ama haleeli waayey sida qur'aanka ay ugu sugan tahay cilmigaas cabdullaahi ibnu cabbaas waxa uu ka mid ahaa min culamaa'i saxaaba waxaanu ahaa saxaabadii riwaayada badnayd ee axaadiista badan soo warisay ayuu ku jiray toddobada saxaabi ee saxaabada ugu axaadiista badnaa ee mid waliba kun xadiis in ka badan soo wariyey buu cabdullaahi ibnu cabbaas ka mid ahaa toddobadaa saxaabina waxa weeye cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi bni cumar iyo abu hurayra iyo abu saciid alkhudri iyo caaisha iyo jaabir bni cabdillaah anas bnu maalik waa toddobada wey sabcun min aلصaxbi fowqa اlalfi qad naqaluu min alxadiiثi can اlmukhtaari khayri mudar waata markaa naadim baa laba bayd ku cabiray markaasaa wuxuu uhi sabcun min aلصaxbi fowqa اlalfi qad naqaluu toddoba saxaabada ka midii kun in ka badan bay soo wariyeen min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar xadiiska nebiga laga sheegayo oo laga soo wariyey nebiga nebigaasoo mudar ugu khayr badnaa xadiiskiisa kun in ka badan baa mid waliba soo wariyey abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatu wa bnu cabbaasin kada bnu cumar hal bayd baa toddobadaba lagu wada kulmi bayd qura baa toddobada lagu wada sheegay abuu hurayrata waa la garanayaa abuu hurayrata sacdun jaabirun anasu sacdi waxaa loo jeedaa sacdi bnu abi waqaas hamoodin abuu saciid alkhudri baa loo jeedaa abuu saciidin alkhudri ayaa loo jeedaa wa sacdu bnu malik bni sinaan jaabirku waa jaabir ibnu cabdillaah jaabir ibnu samura hamoodin sidiiqa waxaa laga tilmaamayaa waa caaisha radia allahu canhum ajmaciin iyo ibnu cumar iyo ibnu cabbaas sheekhu waxau inoo tilmaamaya cilmi ciddii doonaysa inay cilmigaa ka raadiso oo ka baadho qur'aanka iyo xadiiska inay ka baadho labadaa asal inay u noqoto sunnaduna waxay fasiraysaa qur'aankay sii caddaynaysaa wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka asalka asalladoo dhammi u wada noqonayaan qur'aanku noqonayaan xadiiskiina waa asal kaleo sii caddaynaya wamaa axsana qowla ciyaadin ilyaxsubiyi fii kitaabihi alilmaac maxaa ka wanaag badan ama shay weyn baa wanaag badnaysiiyey hadalka ciyaad alyaxsubi uu yidhi waa qaadi ciyaad waa sheikh muxadis ah oo culammada muxadisiinta ka mid ah culamaa'ulmaalikiyana ah shuraaxda axaadiista sharaxdayna ka mid ah, sharax buu ku leeyahay saxiixu muslim oo uu ku sharxay wuxuu kaloo leeyahay alfaadda qariibkee ku soo aroortay saxiixaynka kitaab kaloo uu ku sharxayana waa leeyihi kutubo kalena waa alifay waxaa la odhan jiray alqaadi ciyaad ibnu muusa ibni ciyaad ayaa la odhan jiray kitaabuu leeyahoo musطalaxu lxadiis ah magaca kitaabka waxaa la yidhaha alilmaacu ilaa macrifati usuuli اriwaayati wa taqyiidi الsamaac waana musطalaxu lxadiis kitaabkaasuu wuxuu ku yidhi alcilmu fii aslayni laa yacduuhuma ila almudilu can اطariiqi اlaaxibi cilmu اlkitaabi wa cilmu laasaari alatii qad usnidat can taabicin can saaxibi wuxuu yidhi alcilmu fii aslayni cilmigu wuxuu ku sugan yahay laba asal labada asaloo laa yacduuhumaa aanu ka tallaabayn oo ka gudbaynin ila almudilu mid wax luminaya mooye mid kale kama tallaabayo labadaa asalo kama baydhaayo wax ka luminaya can iariiqi laaxibi waddadii caddayd mid wax ka luminaya ayuunbaa ka tallaabaya allaaxib waxaa loo jeeda alwaadix waa kii caddaa cilmu lkitaabi wa cilmu laahaari ka koowaad waa cilmiga kitaabka waa cilmiga qur'aanka wa cilmu laahaari hamzadii xarakatu naqli baa lagu sameeyo wa cilmul aahaari haddii la yidhahdo beydka ka jabaya daruurana ma aha waa luqo luqo luqaadka carbeed ka mida weeyo xarakada hamzada xarafka saakinkee laamkee ka horreeya loo naqlinaya dabeedna hamsadu way iska dhacaysaa laahaari bay noqonaysaa quraada qaarkood qur'aankaabay ku akhriyeen xarakatu naqliga hamsada laga naqlinayo cilmulkitaabi cilmiga kitaabka weeye wa cilmulaahaari iyo cilmiga aahaarta cilmiga axaadiistaa loo jeedaa allato cilmiga aahaarto qad usnidat loo tiiriyey oo laga soo wariyey can taabicin taabici laga soo wariyey can saaxibi taabiciguna saxaabi ka soo wariyey mudaaf iyo mudaafu ilayhi hadday sifa ka daba dhacdo mudaafkaasina kulli iyo bacdi aanu ahayn haalib waxa ah mudaafka in la sifaynayo mudaafu ilayhiga in la sifeeyana waa khilaafu lghaalib laakiin kulli iyo bacdi haddii mudaafku yahay labadaa midkood sifada ka daba dhacda mudaafu ilayhigaa lagu sifeeyaa ee mudaafka laguma sifeeyo sida haalibka ah marka hadda khilaafulghaalib bay ku timiyo wa cilmul aahaari cilmuba aha mudaafku al oo mudaafu ilayhigii ah baa la sifaynayaa marka waa khilaafu lghaalib qariina ahaanna waa la garanayaa sifadani inay aasaarta u dhacayso wa acla alhimami labadan bayd waa baxru kaamil himooyinka waxa ugu sarreeya iyo niyooyinka fii talabi alcilmi doonista cilmiga la doonaayo himmo iyo han korreeya in lagu yeesho waxa ugu korreeya oo ugu sarreeya kamaa qaala bnu lqayimi sida alcallaamatu bnu lqayim uu yidhi raximahu llahu tacaala fii kitaabihi alfawaa'id kitaabkiisa alfawaa'id la yidhaahdo uu ku yidhi talabu cilmi اlkitaabi waasunnati han sare in cilmiga lagu yeesho oo niyadda ruuxa iyo hankiisu uu korreeyo oo maqaam fiican inuu ka gaadho uu rabo waa in la hawaysto oo la doono cilmiga kitaabkiiyo sunnada in loo aqoon yeesho waa in la raadiyaa waalfahmu can illaahi warasuulihi nafsa almuraad iyo in laga fahmo ilaahay iyo rasuulkiisa in laga fahmo nafsa almuraad siday rabeen lafteedii wa cilmu xuduudi lmunazal ka la soo dejiyey xuduuddiisa in lagu gaabsado oo aan laga tallaabin oo munazalku intuu sheegayo aan markaa laga tallaabin wuxuu tilmaamayaa sheikhu cilmiga doonista la doonayaa waxay leedahay han sarreeye iyo han hooseeya labadaba ibnu qayim waa sheegay ha yeeshee shiikhu wuxuu inoo soo qaatay qaybta hore ayuunbuu hadalkiisa soo naqliyey oo soo raray alcallaamatu ibnu lqayim wuxuu yidhi wa acla alhimami fii talabi alcilmi talabu cilmi alkitaabi wasunnati waalfahmu can illaahi warasuuli نفس almuraadi wa cilmu xuduudi lmunazal intaa markuu sheego wuxuu yidhi wa akhasu himami العلم اlcilmi dalabatulcilmiga cilmiga doonaysaa hankooda liidata waxa ka mid ah ee hooseeya ee khasiiska ehe liita qisaru inay himooyinkooda ku gaabiyaan tatabucu shawaadi اlmasaa'il masaa'isha shaadkaa raadinta la raadinayo la doondoonayo inay hiyigooda iyo hankooda ku gaabiyaan oo wuxuu doonayaa un masaa'isha shaadkaa inuu gurto wamaa lam yunazal iyo waxaan la soo dejin aw laa yaqacu ama aan dhacaynin wixii dhacayay intuu iska daayo ayuu maantaba wuxuu faallaynayaa ka hadlayaa masaa'il la fardinayo la qadarayo markaasaa waxaa la leeyahay shaygaasi hadduu dhici lahaa xukunkiisu muxuu noqon lahaa shaygii waaqicee dhacayayna ma faallaynayo waxaan dhacaynin oo fardiyaad ah buu ku mashquulsan yahi masaa'il shaadana waa guranayaayo waa tatabucaya waa raacaya ikhtilaafka culammada yadana waa doonanaya culammadu waxay isku khilaafsan yihiin masale kastaba inta qowl ee ku jirta ayuu raadinayaa haddana qowlka saxiixa inuu ogaado ibnuqayim wuxuu idhi ma doonaayo iskumana dayniyo waana yar tahay buu idhi midh kuwaa ka midii cilmigiisa inuu ku intifaaco waa yar tahay marba hadduu hankiisu yahay masaa'isha shaadka a raaraadi waxyaalaha fardiyaadkee la qadaraayo doon waxaan la soo dejin oo laynoo sheegin iyadana faalleer culammadu masaa'ishay isku khilaafeen intaasoo qowl baa ku jirta dheh saxiixana weliba ha doonin nafcigu muxuu ku jiray wuxuu ku jiray qowlka saxiixa in la ogaado ya laakiin saxiixi haddaan la raadin sidanaa la yidhi oo sidanaa la yidhi oo sidanaa la yidhi faa'iida kuma jirto ma yanfac waxba tari mayso wuxuu ka cabiray akhasu himami tulaabi alcilmi shawaadka waxaa haleelaya zallaadka culammada oo zallaadka culammada ruuxu markaa inuu raacraaco oo wuxuu u raacraacaya ay tahay inuu cid ku dhaleeceeyo ama wuxuu u raaraacayaa ay tahay inuu markaa cilmi leeyahay inuu muujiyo is yidhaahdo aad tidhaahdid masaladaas hebel waa ku simbiririxday si loo ogaado inaad cilmi leedahay oo aqoon leedahay maadaama culammadii aad garanayso waxyaalaha ay qaarkood ku simbirixdeen aad garanayso waa maqaasid liidata waxyaalahaasoo dhamay dadaalka uu ruuxa dadaalayo oo cilmi doonayo inuu ku dadaalaana hadduu dariiqaa qaado waxay noqonaysaa midaan cilmigiisu anfacaynin bay noqonaysaa waayo shaygii naafica ahaa buu ka mashquulay wax taraayey waxaan anfacaynoo waxba taraynin buu ku mashquula waa sacyi daa'ica laakiin hanka sare cilmiga loo yeeshaa waxay tahay waa in cilmiga kitaabka iyo sunnada la barto mar labaadkana waa in kitaabka iyo sunnada sida ilaahay iyo rasuulkiisu uga jeedeen waa in la raadiyo oo la doono in la haleelo si kastoo tafsiir ahaan ama carabi ahaan uu aqbali karo in laysaga fasirta ma aha oo laysaga raaco laakiin waa in la doonaa sida loo badinaayo in muraadkii ilaahay iyo muraadkii rasuulka ay tahay sala allahu alayh wasalam ila qur'aanku wuxuu leeyahay mutashaabihaad iyo muxkamaad buu leeyahay mutashaabihaad wuxuu ka yahay aayaadka mutashaabiha ahi min xaysu dalaalati laa min xaysu lmuraad sida ibnu kasiir kuba tafsiirka aayadda ku sheegaayo huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat waxau odhanaya waa mutashaabihaatu min xaysu dalaalatu laa min xaysu lmuraadu marka laga eego xagga tusinta marka laga eego ay aqbalayso alfaaddu macnaha inay ku tusiso xaggaasuu mutashaabih ka yahay laakiin muraadka looga jeeday marka la eego mutashaabih maahee macno xaquu ku tusinayaa macnaha xaqa ahina waa macnaha muxkamaadka waafaqaya marka ruuxu waa inuu ku dadaalaa inuu kitaabkiiyo sunnadu sidii looga jeeday inuu u fahmo waa inuu ku dadaalaa isagu raadiyaa meelo badan oo qur'aanka iyo sunnada ka mida ah si qaciyaa loo garan karaa muraadkii ilaah iyo rasuulkiisa uga jeedin meelo badan oo kaleoo ka midana danni haaliba ayaa lagu haleelayaa lagu garanayaa muraadka ilaah iyo rasuulkiisa uga jeedin dhanniga haalibkaana waa lagu camal falaya xuduudda munazalka waa inaan laga tallaabin saas aawadee ashyaada qaarkood aan laynoo sheegin culammadu haddii la weyddiiyo waa ka gaabsan jireen dib buu taashiikhu inooga keeni doonaa waqad kaana hada huwa cilma asalafi calayhim raxmat ullah kaasi wuxuu ahaa cilmigii salafka inay kitaabkiiyo sunnada u aqoon yeeshaan oo ku dadaalaan uma kasura alkalaamu bacdahum fima laa yanfac intaa dabadeed waxaa fara batay salafkii dabadood saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta dabadoodii waxa fara batay hadalka laga hadlaayo wax aan wax anfacaynin oo waxba taraynin in laga hadlo ayaa farabadatay badatay fi salafi aksaru cilmigu salafkiibuu ku badnaa oo yagaa cilmi badnaa waalkalaamu fii man bacdahu aksar hadalkuna ciddii salafka ka dambaysuu ku tiro badnaa oo dadkii salafka ka dembeeyey khalafka ahaa hadalkoodii baa batee ma aha inay ka cilmi badan yihiin salafkii inay ka cilmi badan yihiin maaha qaala xamaad ibnu zayd sheekhii xamaad ibnu zayd la odhan jiray wuxuu yidhi qultu liayuuba asakhtiyaaniy waxaan ku yidhi ayuub asakhtiyaani waa ayuub ibnu abi tamiima asakhtiyaani labaduba a'immadii waaweynaa ee salafka ayay ka mid ahaayeen xamaad ibnu zayd waata cabdullahi mubaarak u odhanaayo ayuha aalibu cilman iiti xamaada bna zaydi faاqtabis minhu cilman uma qayidhu biqaydi wadaci lbidcata min aahaari camri bni cubaydi waxaa kaloo loo soo naqliyaa laa ka sawrin walaa ka jahmin walaa ka camri bni cubaydi ardayga cilmiga doonayo xamaad ibnu zayd u tago cilmi ka dhimbiil qaado dabeedna markaa qor cilmiga ah bes ha iska dhegaysane cilmiga qor aalibulcilmiga dadaalaya cilmiga waa qortaa fa min alxamaaqati an tasida hazaalatan wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi taaliqa mid kale oo boorinaya cilmiga in la qoro ayaa wuxuu yidhi nacasnimada waxaa ka mid a inaad deero ugaadhsato oo dabeedna aad khalqiga ku sii dhex dayso aad xidhi weydo ugaadh haddaad ugaadhsatay oo dabeedna aanad xidhan saaad u malaynaysaa inay yeelayso rabaayad markay noqoto waa halkeyda laakiin markaad qabatayba haddaad sii dayso aad tidhahda halkan iska joog ma kuu joogaysaa ma joogayso mas'alada marka aad maqashee kugu cusubi saasoo kale ka dhiganta masaladu hadday kugu cusub tahay in la xidho weeyo la qoro marka wuxuu yidhi markaa bidcada ka tag oo marka camr ibnu cubayd iyo raadadkooda ka mid a ah, ragga la midka ah ama xamaad ibnu zaydku markaa sawr iyo yacni markaa jahmi iyo camr ibnu cubayd lama mid aha waa sheekh sunniye oo yacni waxa uu ku sheegaa waa wax markaa saxan saasuu ka tilmaamaya ayuba sakhtiyaani sheikhu wuxuu ahaa xamaad buu ahaa sheikh oo culammadii ka facaweynayd ee uu cilmiga ka qaatay xamaad ayuu ayuub ka mid ahaa hadallada xikmada leh laga soo naqliyey ayuub waxa ka mid a in lagu yidhi ayuubow dee waxaad sheegaysaa u nusuus ama axaadiis baad sheegaysaaye maa laka laa tanduru fi ra'yi ra'yiga maxaad u eegi weydayey qiyaaska ya markaasaa shiikhu u jawaabo wuxuu yidhi qiila lilximaari maa laka laa tajtaru dameer baa waxa lagu yidhi buu yidhi dameerow maxaad u calanaqsan weyday xooluhu waxa la yaqaanaa daaqa ay maalintii soo cunaan habeenkii dib bay u raabsadaan geeloo kale aad bay ugu badan wuxuu maalintii oo dhan cunaayey ayuu dib markaa u soo celinayaa afka keenayaa dabeedna dib buu u calaalinayaa caawoo dhan waxbuu raabsanayaa sii jilcinaya af soomaaliga calanaqsi baa la yidhahdaa dameerku ma calanaqsado dameer baa lagu yidhi buuhi maalaka laa tajtaru maxaad u calanaqsan weyday faqaala akrahu madqa lbaaili wuxuu uhi waxaan nacayaa wax baailah ya aan naf lahayn yani wax inta la calaaliyey la liqay dee shay nool ma aha waa shay baaba'ay baail buu ka dhigan yahy wax baaila inaan calaaliyaan nacayaa buuli taasuu ku mahmaahay akrahu madqa madqa albaatil baan markaa nacayaa buudi ama inaan lumaan ka baqaya qultu liayuba asakhtiyaaniy ayuba asakhtiyaani baan waxaan ku idhi buu ihi xamaad baa odhanaya alcilmu alyawma akharu aw fiima taqaddama cilmiguma maantuu badan yahay mise wakhtigii taguu cilmigu badnaa taasaan weyddiiye buui faqaala alkalaamu alyawma akharu hadalku maantuu badan yahay waalcilmu fii ma taqadama akar cilmiguna dadkii tegey ayuu ku badnaa dadkii horaa cilmi badnaa kuwan dambana waa ka hadal badan yihiin saas aawadeed hadalkoodu waa koobnaa culammadii selafka macnaha hadalkoodu faa'iidaynayaana waa fara badnaa hadalkooduna waa koobnaayo waa yaraa jawaamic bay ku hadli jireen hadallo macno badan koobsanaya oo mukhtasaraad ah laakiin alfaaddiiyo erayadu yar yihiin shay shubha baa soo baxda oo baatilo ah kelmad bay kaga jawaabi jireen kelmad wacyiga dadka la jooga ayaa qudhoodu sarreeyeenoo dee waxay ahaayeen dad waxyaqaan oo wax garanaya bay ahaayeenoo kelmaddaa macnaheeda aad bay u fahmayeen iminka markii qolada khawaarijta la yidhaahdaa ay yidhaahdeen xakama arijaala fii kitaab illah ilaahayna wuxu uhi in ilxukmu ila lilah cali bnu abi aalib muxuu yidhi kelimatu xaqin uriida biha baailun in ilxukmu ila lilah waa kelmad xaqah laakiin macno baatila looga jeedaa kelmad buu kaga jawaabay amsilo badan oo kale waa la helaya waxaana dhacda culammadii dambe ee khalafka shubhada soo baxda waxaa laga yaabaa kitaab inay ka allifaan raddiga lagu radinayo mahmaha soomaaliyeed baa waxay tidhahdaa nin wax yaqaan hadalka waxaa loo mariyaa geelida aqsintii wax ma yaqaanna qaanse gurgurkeed baa loo saaraa ya calaa kulli xaal ruuxa markaa uu wax garanaya meel fog hadalka la mariyuu fahmayaa muraadka looga jeedo ruuxaan waxba garanayna waa in markaa la taataabsiya halka dhow loo keenaa halkaa fog waxba kuma fahmayo marka maadaama dadkay la hadlayeen ay ahaayeen dad aqoon badan kelmadday u sheegaan bay garanayeen macnaha looga jeedaa siduu yahay ay si fiican u fahmayeen laakiin maadaama dadkii dambe wacyigoodii u gaabtay waxay u baahdeen in tafsiil badan loo sameeyo hadalka loo faahfaahiyo loo ballaadhiyo oo ruuxii dee aan aad wax u garanayn far waaweyn waa in wax loogu qoraa sow maaha waa in aada loogu sharxa sow maaha waa in tusaalayaasha loo badiyo sow maaha marka tusaalayaasha loo badiyo tanna tusaaley u tahay tanna caynkay u tahay oo gees walba lagaga keeno markaasaa laga yaaba inuu yidhahdo haa ay u dhacdo marka hadalku hadduu badan yahaye cilmigu kuwii horu ku badnaa ibnu rajab wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo fadlu cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf waa risaala qayima mawduucaasaanu ka hadlayaa inuu cilmigu salafka ku badnaa saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta inuu ku badnaa cilmigu dadka khalafkee dambana inuu hadalku ku badan yaho hadalkii la badiyey laakiin cilmigii aan la badin maxay odhan jireen alcilmu nuqdatun kasaraha aljahaalu cilmigu waa dhibic kuwa wax magaratadaa fara badiyey ruuxii cilmiga lahaa hadal kooban buu wuxuu ku cabbiri karaa macno badan marka mid hadduu hadalka badiyo macnaheedu ma aha inuu isagu cilmi badan yahay marka alkalaamu alyawma akaru waalcilmu fima taqadama akar cilmigu kuwii tegey buu ku badnaa weliba iyaguna si ay u kala horreeyeen buu ugu kala badnaa oo hadday noqoto saxaabada iyo taabiciinta saxaabadu cilmigu ku sii badnaa oo taabiciinta kaga badnaa hadday noqoto taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta taabiciintuu ku sii badnaa min xaysu ljumla waa dhici kartaa fardi taabiciinta ka midi fardi saxaabada ka mida inuu ka cilmi bato laakiin marka laga eegaayo jumhuurka saxaabada iyo jumhuurka taabiciinta jumhuurka saxaabada cilmi badnaa waa haakada halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk